bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi wa صaxbihi ajmaciin waxaan ku dhex jirnay nactigii marka gaar ahaan nactiga intuu mancuudkiisa ka raacayo marka musanifka wuxuu ri caadadii la yaqiinay oo ahayd ana nacta yatbacu mancuutahu fi arbacati min cashara laysat calى iطlaaqiha sax waa ina bacd الnucuut yanطabiqu calayha dalika qaarkeedna waxa weeyaan sidaas ma aha marka tiibuu noo kala cadaynaya wuxuu ri wa amaa xukmu nactiga xukumkiisa biاnnadari ila alkhamsati albaaqiya shanta soo hare loo fiiriyo wa hiya alifraadu inuu mufradnimada ka raaco iyo wاtathniya waاljamci inuu ka raaco mancuudkiisa iyo wاtadkiiru wاtaaniithu inuu mudakarnimo iyo muanathnimada ka raaco fa inahu nactigi yucطaa minhaa shantaas waxaa laga siiyaa maa yucطى alficlu ficilka wixii la sii lahaa aladii ficilkoo yaxulu maxalahu maxalkiisa ficilka degayo fi dalika alkalaam oo waa maxay markaas waa kana fain kaana alwaصfu haddii uu yahay oo nactigi ah raafican mid godanaya lidamiiri اlmawsuufi midka ka horeeyo oo matbuuca ah damiirkiisa hadduu godanayo طaabaqahu wou ka mutaabaqeynaa fi thnayni laba oo minhaa min alkhamsati ka mid ah marka awalna tacriif iyo tankiir iyo icraabta midkooda inuu ka raaco waajibay ahayd labadii hore iyo labadan afartaas marka arbaca min cashar ay noqonaysaa tamaam waay wa kamulad lahu waxaa u kaamil noqonaysa xiida indin almuwaafaqatu inuu mancuudkii muwaafaqatu nactiga mancuudka uu ka waafaqo fi arbacatin afar oo min casharatin kamida kama qaala almucribuuna macnaha waxaa weeyaan waaxid min awjih اlicraab waaxid fi tacriif watankiir waaxid fi ifraad aw اtathniya waاljamc waaxid fi tadkiir aw اtaaniith marka tobankaas afar ka mid ah mar waa ku kulmi kartaa nactigii mancuudkiisa in iska raacaan taquul waxaad leedahay marartu birajulin qaaimin fiiri hadda rajulin qaaimin nakiraday iska raaceen ecraabtii iska raaceen mudakirnimadia iska raaceen mufradnimadia iska raaceen afarti saas w wa birajuleyni qaaimayni intii waa ku jiraan tathniyada unbaa isbedesha wa birijaalin qaaimiina jamcii baa lagu bedelay wa bimraatin qaaimatin mufrad oo muanath ahay isla wada noqdeen w bimraatayni qaaimatayni w binisaain qaaimaati kamaa taquulu fi lficli saad u dhehilahd maratu birajulinan soo maray qaama fiiri qaama iyo qaa'im waa isku macno oo marka qaa'imka waa la mufraday sidii ficilka booskiisa dhici lahay qaamaba loo mufradaynay wa birajulayni qaamaa aada leedahay waxa w waxaa loo tathniyeeyey qaaimayni waxaa loo leeyahay liannahu ficilka hadduu booskiisa dhac qaama alifaa lagu dar laha muhanada ah wa birijaalin qaamu wa bimra'atin qaamat wa bimra'atayni qaamataa wa binisaain qumna intaas waa goormaa markuu haddii uu nactigii damiir mustatir u guto waay hadda damiirkii mustatirka wqf waa isweydiina haddaa tira amaratu birajulin qaa'imin haddaa tira huwa ayaa ku qadaran wa birajulayni qaa'imayni ay humaa a ku qadaran wa birijaalin qaa'imiina ay huma u qadaran damiirka musatirka lagu sheega liannahu ficilkan qaa'imka wasfigan qaa'imiynta lagu leeyahay waa isim faacil oo ficil mutacadi aan ahayn oo ficilkiisa qaasir uu yahay damiir mustatir aha ugu qadaran markaas ayib wain kaana alwasfu haddii uu yahay raafican mid godanay lismin daahirin isim daahiri mid godanay haddii uu yahay fa ina tadkiirahu in la mudakareeya nactigi iyo wa taaniithahu in muanath laga dhigo calaa xasabi dalika alismi daahiri isimkaas ou nactiga godanayaa loo fiirinaya tadkiirka iyo taaniithka laa calaa xasabi lmancuuti midka lagu nactaynaya ka hore loo fiiri maayo kamaa ana alficla ficilkabo aladii ficilkoo yaxulu maxalahu booskiisa degay yakuunu kadalika taquulu waxaad leedahay marartu birajulan soo maray qaa'imatin ummuhu hooyadiis ay istaagan tahay fiiri markan qaa'imatin iyo rajul rajulun waa mawsuufkii qaa'imana waa sifadii icraabtana way iska raacsan yihiin nakiradana way iska raacsan yihiin labadaas waa lagama maarmaan laakiin tadkiir iyo taaniis iskama raacsano mawsuufkii waa rajul mudakara sifadiisii maxay noqotay qaa'imatin muanath ay noqotay liannahu sifadan waxay godatay oo isimka daahirka loo fiirinaya oo qaa'imatin maadaama sifa ay tahay marfuuceedu iyada lagu goday umuhu waa faacil muanath marka qaaimantii waa la taaniihiyey oo muanath baa laga dhiga looma fiirin ma looma fiirin mancuudka ka horeeya laakiin waxaa loo fiiriyey midka ay godanayso u muhdo faacilka u ah fa tuanihu sifata sifadii baad muanathka dhigaysaa waa litaniihi lummi ummida ay godatay a muanath ah marka ka dambeeya loo fiirina kan hor looma fiirinay walaa taltafitu ma milacsanaysid likowni lmawsuufi midka la sifeynay ahay siduu mudakaran u ahaado liannaka taquulu fi lficli waxaad dhihi lahayd qaamad umuhu baad ficilka dhihi lahayd marka booskiisa sifada dhacdayna qaa'imatin aad leedahay wa taquulu fii cagsihi waxaad leedahay marartu bimra'atin aan soo maray qaa'imin abuuhaa aabbaheed uu istaagan yahay marka imra'i qaa'imadii tankiirkana waa iska raaceen icraabtana waa iska raaceen laakiin tadkiir iyo taaniid iskama raacin oo imradi imra'adii oo mawsuuf ah sifadeedu qaa'imka ah way kala duwan yihiin liannahu sifada waxaa loo fiiriyey midka ay godanayso abuuga mudakar ah looma fiirin midka sifada ay u taho ka horeyso oo imra'ada looma fiirin oo fa tudakiru sifata sifadii baad mudakar ka dhigaysaa qaaimintaasa mudakar ah waxaa yeelay litadkiiri abi aabbaha mudakar ah walaa taltafitu milacsan maysid likowni lmawsuufi midka lay sifeynaya ahaanshihiisoo muanathan ou ahaado liannaka taquulu waxaad dhihi lahayd fi lficli qaama abuuhaa marartu bimra'atinaan maray qaama abuuhaa aabbaheed u istaagaa dhihi lahayd ee ma dhihi lahayn marartu bimra'atin qaamat abuuha ma dhihi lahayn sidii ficilkaba loogu fiirinaya biictibaari faacilihi fakadalika sifatu biictibaari faaciliha daahiri rabbanaa akhrijnaa min hadihi alqaryati adaalimi ahluhaa dadkii muminiinta mustadcafiinta waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow akhrijnaa naga bixi min hadihi alqaryati qaryadan ayada aلظaalimi ahluhaa ahalkeeda ou dulmi sameeyey marka fiiri alqarya mawsuuf waay aلظaalimina sifa waay icraabtana waa iska raacsan yihiin macrifadana waa iska raacsan yihiin alqarina waa macrifa ahaalim labadaas waa lagama maarmaan laakiin taaniidki iyo tadkiirkii iskama raacsano oo waa maxay qaryadii waa muanath ahaalimin mudakara laga dhigay sababta ahaalim mudakar looga dhigay liana marfuucahu ya mudakaro ahluhaadi ah saas waay yajibu ifraadu lwasfi wasfiga in la mufradayaa waajibe walow kaana faaciluhu haba ahaado muhanan aw majmuucanba ha ahaado kamaa yajibu dalika fi lficli ficli si ugu waajibi jiray fataquulu waxaad leedahay maratu birajulayn aan soo maray qaaimin abawaahumaa labadii eh, labadiisa aabba istaagan yihiin abawaahumaa hooyadiisi aabiisa layd wali abaweyhi likuli waaxidi minhuma sudus fiiri markaan marartu birajulayni aan soo maray qaaimin ou istaagan yihiin abawaahuma hadda qaaimintii waa sifo rajulaynina waa mawsuuf rajulayni iyo qaaimintii nakiranimadana waa iska raacsan yihin araabtina waa iska raacsan yihin oo rajulayni majruur bilyaa wa qaaimin majruur bilkasra labadood majruura isleyihin laakiin waxay ku kala duwan yihiin taaniidka iyo tadkiirka waa ku kala duwan yihiin maya labadooda mudakar waa isla yihiin qaaimina waa mudakar rajuleyna mudakar laakiin waxay ku kala duwan yihiin ifraadkii iyo tathniyadii mawsuufkii rajulayn waa tathniyo qaaimin oo sifadana waa mufrad markaasaa leesh waxaa lagu leey lianna qaaimta waxaa loo fiiriya bictibaari maa bacdahuma waxa iyada ka dambeeyo ee maa qablahuma looma fiirinin markaasaa lagu le limaada liannahu qaa'imintan ficil hadday ahaan lahayd waxaa la dhihi marartu birajulayni qaama abawaahumaa la dhihi sidii ficilka booskiisa daa loo mufradayn lahay yaa sifadaasna idan loo mufradaynaya marka qaa'imin sifatu lirajuleyni wa sifatu lmajruur majruur wa huwa ismu faacilin abawaahumaa marfuucu bismi اlfaacili wa calaamatu rafci alif niyaabatan can dami liannahu marka maratu birajulayni qaaimin abawaahumaa wa birijaalin qaaimin aabaauhum fiiriya liannahu qaaimintaas waxaa mufrad looga dhigay ficil booskiisa hadduu imaan lahay waxaa la dhihi lahay wa birijaalin qaama aabaauhumaa la dhihi lahay kamaa taquulu ficilkaasaad dhihi lahayd qaama wa qaama aabaauhum waman qaala ninkii yidhaahdo qaamaa abawaahumaa iyo wa akaluunii albaraakiithu thana lwasfa wasfiga u tahniyeynaya wa jamacahu jamca salaamana jamc mudakar saalimna waa jamcinahay luqadii awalka markii ficilka luqadii aan soo marno faacilka kusoo marnay oo ahayd qola carabta kamid ah yaa ficilka waxay u fiirin jirtay faacilkiisa hadduu mudakar yahay mufrad mudakarina ficilka mudakara laga dhigi jiray hadduu tahniye yahayna ficilka oo waxay dhihi jireen qaamaa akhawaaka qaamuu azayduuna qola saas dhihi jirta oo kaluna albaraakis luqadeeda lagu magacaabaa jiri jirta qoladaas hadaan ictibaarino wasfigan intaas sifada ah oo mufradka aan ka wada dhignay calaamo waxaa la haleeshina tuwaafiqu maa yarfacuhu oo marka maxay leeyihiin qaamaa meeshii qaama laga rabay qaama abawaahumaa qaamuu abuuhum sidaasaa laleeyahay qaamuu eh, aabaauhum ayb marka qoladaasi wa ajaaza aljamiicu waxay baneeyeen an tujmaca sifatu sifadii in la jamciyo jamca tagsiir idaa kaana alismu almarfuucu isimka sifada lagu goda haddii uu yahay jamcan fataquulu waxaad leedahay marartu birijaalnaan soo maray qiyaamin aabaauhum aabbayaalkooda u istaagan yihiin fiiri markaan mawsuufkii waa rijaal sifadina waa qiyaam sifadii waxay godatay aabaa'uhum marka mufrad waa laga dhigi karaa marartu birijaalin qiyaamin qaa'imin aabaa'uhum waa la dhihi karaa oo mufradkii hore aan soo sheegnay laakiin maadaama sifada midka lagu gotay jamcu tagsiir ou yahay oo aabaa-uhum taas waa jamcu tagsiire waxaa banaan sifadii in la jamcu tagsiiriyo oo meeshii qaa'imin ay ka ahayd qiyaamin in loo bedelo jamcu tagsiir ah wa birajulnaan soo maray qucuudin khilmaanuhu wiilishiisa ay fafadhiyaan fiiri waxaa banaan wa birajulin qaacidin khilmaanuhu mufrad in laga dhigana waa banaan tahay laakiin waxaa ka wanaagsan in jamcu tagsiir laga dhigo qucuudin la yidhaahdo wa ra-ow daalika midkaas waxay ku arkeen axsana inuu ka wanaagsan yahay min alifraadi uu ka wanaagsan yahay oo meeshii hadda qiyaamin aabaa'uhum aan idhaahdo waxaa banaan in la yidhaahdo qaa'imin aabaa'uhum wa qaacidin khilmaanuhu in la yidhaahdo mufrad laga dhigaa wanaagsan laakiin waxaa ka wanaagsan mufradkaas jamcu tagsiirkaa ka wanaagsan wa ra-ow waxay arkeen daalika midkaas jamcu tagsiirkao qiyaamin iyo qucuudin la yiraahdo axsana min alifraadi inuu ka wanaagsan yahay aladii ifraadko axsanu min jamci tasxiix jamcu tasxiixa ka wanaagsan marka in la yiraahdo marartu birijaalin qiyaamin aabaa'uhum in la yirahdo waxay ka fiican tahay marartu birijaalin qaa'imin aabaahu mufrad in la yidhaahdo jamca ka fiican oo jamcu tagsiirka mufradkana oo marartu birijaalin qaaimin aabaauhum la yidhahdana wuxuu ka fiican yahay in la yidhah marartu birijaalin qaa'imiina aabaahum in la yidhahdo jamcu mudakar saalimka mufradkaa ka wanaagsan marka jamcu tagsiiraa u wanaagsan mufradkaa ku xigo jamcu mudakar saalimaa ku xigo intaba waa banaan yihiin ayb markaasuu musanifku u laabtay matnigii haddana wuxuu iri saad marku aad aragtid bimacnaa nasaa lagala jeedaa shiina sharaxa lagala jeedaa wayajuusu waxaa banaan qadcu sifati sifada in la gooyo almacluumi mawsuufuhaa mawsuufkoodii la yaqiinay xaqiiqatan loo yaqiinay aw idacaaan loo yaqiinay in laga gooyaa banaan rafcan in looga gooyo bitaqdiiri huwa lagu rafciyo wa nasban in nasbi looga gooyaa banaan bitaqdiiri acni lagu nasbiyo aw amdaxu aw adumu aw arxamu marka tan waxa weeyaan waa min tarafi ilbaab hadda waxaan soo sheegnay nactiga mancuudkiisa icraabtuu ka raaca in kaana alawalu marfuuca fathaani marfuuc wahaakada sidaasaan soo nari inta wuxuu ku leeyahay isagoo nacti ah yaa mancuudka in laga gooyo ay banaan tahay oo maxay icraabta in laga bedelo oo bismi illaahi arraxmaani ay ahede bismi illaahi araxmaana in la yiraahdo ama araxmaanu la yiraahdo raxmaantii allahi aan la raacsiinin iyadoo sifo oo la yaqaano macluum inay sifo tahay loo yaqaano in ciraabta loo bedelaa banaan wayajuusu waxaa banaan qadcu sifati sifada in la gooyo almacluumi mawsuufuha mawsuufkeeda la yaqiina xaqiiqatan loo yaqiina bismi illaahi araxmaani oo kale allahi macruuf macluumu ah marka inay araxmaan sifo u tahay waa la ogyahay in laga gooyo oo ciraabta loo bedelaa banaan aw iddicaaan iddicaa waxa weeyaan waxaad leedahay marartu biطulaabi marka alqaa'imuuna aada leedahay marka dulaabta ninka aad la hadlaysa inuusan dulaabka aqoonaa dhici karto laakiin waxaad ka soo qaadaysaa inuu yaqaano oo kalead ula dhaqmaysaa qofkii aad la hadlaysay waxaad uga hadlaysay oonan aqoonood og tahay yaa waxaad ula dhaqmaysaa idicaaan macnaha inaad sheeganaysid inuu yaqaano kaasaa idicaa la yidhaahda marka wayajuusu qadcu sifati baa banaan rafcan yuu ku banaan yahay in loogaga gooyo bitaqdiiri huwa la qadaro oo bismi illaahi araxmaanu layidhaha huwa araxmaanu macnihi ay noqoto wa nasban in looga gooyaa banaan bitaqdiiri acnii oo markaa bismi illaahi araxmaana aad tira acnii araxmaana aw amdaxu aad tiraahda aw adumu acuudu billaahi min ashayطaani alrajiima ay adumu rajiima ay noqonaysa aw arxamu aad tirahda allaahuma cabdaka almiskiina ay arxamu almiskiin ama irxam almiskiina waa iska baab sahlan weeyaan markaasuu musanifku wuxuu uri idaa kaana almawsuufu haddii uu yahay midka la sifaynaya macluuman mid la yaqaano mawsuufkaas mancuud waa ku bedeli kartaa idaa kaana almawsuufu ay almancuudu midka la nactaynaya macluuman hadii waa biduuni sifati sifadii la-aanteeda haddii la yaqaano oo hadda bismi illaahi allahi oo kale haddaan raxmaan raxiim lagu darin waa la yaqaanaa oo sifadii waxa u soo kordhin mayso jaaza laka waxaa kuu banaan fi sifati waxaa kuu banaan alitbaacu waalqadcu laakiin hadduu biduuni sifa usan macluum ahayn mathalan qaryo yaraa la jooga marartu bikhaalidinaa tiri saddex khaalidaana ku nool mid kaatib ah iyo mid shaacir ah iyo mid khayaad ah marka marartu bikhaalidin alkhayaad khayaadkaas la-aantiisa lagumala garan lahayn in laga gooyo ma banaana markaas liannahu eh, khaalid aad tiri khaalid badanaa magaaladii ku nool sifadan markaa laa yakuunu mawsuufu macluuma biduuniha in la raacsiyaa waajiba taas marka waxaa weyaan lamaga gooyn karo walidaalika musanifku uma miithaalin midaas laakiin mida laga hadlayo markuu asiga hadii sifada la raacsiiya haddii kaleba lakala yaqaano yaa loo jeeda mithaalu dalika fi sifati اlmadxi waxaa kamide eh, alxamdu lilaahi alxamiidi alxamiida ajaaza fiihi sibawey wuxuu u baneeyey aljara cala litbaac in la hoos dhigo oo taabicnima alxamdu lilaahi alxamiidi la yiraahdo alxamiidi sifatu lilaahi wa sifatu lmajruur majruur wاnasbana sibawayhi waa banay bitaqdiiri amdaxu oo la yihahdo markaas alxamdu lilaahi alxamiida ay amdaxu اlxamiida wrafcana waa baneeyey bitaqdiiri huwa oo alxamdu lilaahi alxamiidu in la yidhaahdo wa qaala siibawey wuxuu iri samicnaa waan maqalnay bacd alcarabi yaquul waa soo dhahaya alxamdu lilaahi rab alcaalamiina asoo dhahay binasbi fasaأltu canha yunus axadu shuukihi lugawiyiin fazacama wuxuu sheegay anaha carabiya inay tahay yani qur'aan ma aha qur'aanka suna mutabaca weeyaan laakiin carabi ahaan waa la dhihi karaa adoon qur'aan ula jeedin alxamdu lilaahi rab alcaalamiina waa dhihi karta wa mithaaluhu fi sifati damina waxaa kamid e eh, wamraatuhu xamaalata alxaabi wa mraatuhu naagtiisa yaa naartaas geli doonto abulahab xamaalata alxaabi adumu waxaan caynaya xamaalata alxaab qara aljumhuuru waxay akhriyeen بالرفع cala litbaaci wamraatuhu xamaalatu lxaabi ay akhriyeen qiraaat duuri can abi camrin anaga aan akhrinaaba kamid waa taas waa sifo oo markaas w mraatuhu imraadii xamaalat اxaطbi marka xamaala sifa limraa w sifat marfuuci marfuuc wa qaraa caasimun keligiis wuxuu akhriyay binasbi cala dami lagu nasbi oo layihah wamraatuhu waa galaysa xamaalat اlxaطbi adumu xamaalat اlxaطbi wa mithaaluhu fi sifati taraxumin waxaa kamid e marartu bizaydin aan maray almiskiinu yajuusu fiihi اlkhafdu baa banaan cala itbaaci marartu bizaydin almiskiini wاrafcu baa banaan bitaqdiiri huwa marartu bizaydin almiskiinu wاnasbu baa banaan bitaqdiiri arxamu marartu bizaydin aan soo maray arxamu lmiskiina wa mithaaluhu fi sifati اliidaax waxaa kamid eh marartu bizaydin attaajiru yajuusu fiihi alkhafdu cala litbaaci wاrafcu bitaqdiiri huwa wاnasbu bitaqdiiri acni walaa farqa kalama duuno fi jawaazi اlqadci bayna an yakuuna almawsuufu macluuma inuu yahay xaqiiqatan mid loo yaqaano aw idicaaan faalawalu midka hore mashhuurun weeyaan waqad dakarnaa mihilatahu bismi illaahi alxamdu lilahi rabi alcaalamiin oo kale ka mid wathaani nasa caleyh siibaweyhi baa cadeeyey fi kitaabihi faqaala wuxuu iri waqad yajuusu inuu banaanaa la arkaa an taquula inay tiraa marartu biqowmikaan soo maray alkiraamu alkiraama alkiraami yacni biاlnasbi aw biاlrafci ayib jar maba laga hadlayo lianna waaba asalkii asiga idaa jacalta haddaad ka yeeshid almukhaadaba midka aad la hadlaysid kaannahu qad carafahu inuu yaqaano barartu biqowmikan soo maray baad kula hadlaysaa marka ninan oo war ninkan yuu kala jeedaa qowmkeyga ma yaqaanay ah adaa waxaad ka dhigaysaa inuu yaqaano kale ثuma qaala nazltahum waa dejisa hadihi اlmanzila wain kaana lam yacrifhum qoomkiis youba garanin laakiin nin qoomkiisa yaqaano yaad ka dhigaysaa calaa kuli xaal intaasuu musanifku wuxuu ka dhigay axkaamtii maxaan ku irahdaa axkaamu lmancuut axkaam badana u banaan oo yajuusu xadfu اlmancuuti aw innacti idaa curifa wmaa min almancuuti wanacti cuqil yajuusu xadfuhu wa fi nacti yaqil ou ibnu maalig yiri midda hadda aan soo sheegnayna midda ugu muhiimsanaed waxaa weeyaan haddii mancuudka taabiciisa uusan ka deeqtoomayni in la gooyo ma banaano oo macnaha ciraabta laga duwo oo waatan kugu miithaaliyey oo marartu bikhaalidin oo kale yaa tiriyay khaalidkaas haddii magaalada keligiisa uu ka joogo sifaadkiisa waa ka deeqtooma lannahu asaa lagu yaqaana laakiin madrasada fasalka oo kale hal fasala saddex qaal isla dhigaan isla dhigtaan marka haddii aad tidhaahdid marartu bikhaalidinaan soo maray alawali alawali markaad tidhaahdid waxa weeyaan laa yastaghni canhu liannahu khaalid fasalka saddex khaalidaa dhigato midkaad u ujeeda hadaad tiraahdo acطaytu khaalidan aljaaiza si hadaad tirahdid lama yaqaano ay alkhaalidi taqsid markii aad tiraahdid alawala hadaad tiraahdid waa sifo sifadaasna kama deeqtoomi kara liannahu haddii sifada la siinin khaalidyaalkii kaloo fasalka la dhigto ku darsoomaya marka kaa lagama gooyin karo craabta lagama bedeli karo wالtowkiidu wahwa ima lafdiyu naxwu akhaaka akhaaka inama laa akha lahu wa naxwi ataaki ataaki laaxiquuna xbisi xbisi wa naxwu laa abuuxu bixubi bathnata inaha walaysa minhu dakan dakan wa safan safa inta hadda waxaan ka gelaynaa tawaabicdii shanta ahayd midkii labaad towkiid weeyaan atowkiidna waa la yidhaahdaa ataakiidna waa la yidhaahdaa labadaba wa waa jirtaa laakiin afsaxu alugaat atowkiid in la yidhaahda wahiya lugat اlqur'aani min bacdi towkiidiha waxaa lagala jeedaa almuakid marka sidii nacti iyo mancuut ay u ahayd tanna muakid iyo muakad a lakala yidhaahda kan horeo la raacayo muakad waa midka la adkaynayo midka wax oo raacayana muakid weeyaan marka towkiidka laba u kala qeybsamo midkan lafdiga ah waxaa la yidhaahdaa tikraaru lafdi alawali bicayni ficil ha ahaado xaraf ha ahaado isim ha ahaado kii horeo lasoo celceliyo yaa la yidhaahdaa marka kalaa sawfa taclamuuna huma kalaa sawfa taclamuuna kalaa low taclamuuna alfaadiyoo lasoo celceli weeyaan kaas taakiid oo lafdi ah la yidhaahda midka kale oo macnawiga wahwa lmaqsuud baabka kaasaa ugu muhiimsan waxaa la yidhahdaa taabicun yuqsadu bihi kownu lmatbuuci calaa daahirihi kaas waa imaan doonaa midkan oo lafdiga e, macno weyn oo adag oo hadda ishkaal dhalinaya kuma jiro markaasuu uri watawkiidu yaa kamid eh, e midkii alfaadii e, tawaabicdii wa hwa imaa lafdiyun inuu yahay naxw qawlika ama naxw qowli shaaciri akhaaka akhaaka walaalka laasim ee ku dheganow ina man laa akhan lahu nin walaal aan lahayn ka saacin lilhayjaa'i bigayri silaaxin wuxuu lamid yahay nin u socdo ka saacin mid u socdo uu lamid yahay ila lhayjaa'i dagaalkii bigayri silaaxin marka akhaaka akhaaka waa laba isim oo lasoo celceliyay midka hore waxaa weya mafcuulu lificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu ilzam liannahu isimka haddii lasoo tikraariyo ficilka oo nasbina in la goyo waajibu haddii akhaaka la yidhaahdana waa la sheegi karaa waana la xadfi karaa kaas waa akhaaka akhaaka waa isimkii weyaan oo min asmaai alkhamsa mansuub alif ah iyo wa naxwu qowlihi shaacirka wuxuu yiri ataaki ataaki laaxiquuna xbisi xbisi ataaki ataaki waxaa ku soo gaaray allaaxiquuna kuwa waxaa ee ixbis ixbis naftaada xabis yacni nin la eryanay oo afarta gees laga soo galay wa marka daabadii maadaama bahiima ay tahay oradkii iska laazimay markaasu wuxuu leeyahy oradka maanta macno ma leh in dhib lagu gaarsiiye waxaa ka fiican in istaagtid oo adoo nabad qabto lagu qabsado marka ataaki ataaki labadaas ficil ataa ataadaasaa loo jeedaa labadaa ficiloo lasoo celceliyey maca faacilkiisii oo mafcuulkii ayaa loo jeedaa ataaki kaafkaasoo mafcuulu bihi muqadam allaaxiquuna faacilka iyo wa naxwu qowli shaaciri laa laa abuuxu bixubi bathnata inaha akhadat calaya mawaahiiqa wa cuhuuda beytka hore dhamaystirkiisa inuu gadaal ka keenaa dhici karto musanifka iska wad laa laa uri laa laa waa tii hore ficil kii kasii horeeyay isim kana xaraf waa laa laa laa laa abuuxu ma macnaha ma muujinay bixubi bathnata gabadha oo bathna la yidhaahdo jaceylkeeda inaan jeclahay dadka u muujimaye maxaa yeelay inahaa iyada akhadat calaya waxay igu qabatay mawaahiiqan wa cuhuudan ballanyaal ba i qabato aan lagu fahmin inaad ijeceshahay yay i tiri buuri sidaa daraadeed ma muujinaan sidaanaaba hadda muujinta ku ahoo markuu yiraahdo aniga buthayna ama buthna jaceylkeedii ma muujinayn markuu yiri waxaaba cadaatayba inay eh, maxaan ku iraahdaa inuu jecel yahay maxalu shaahidka waxaa waay laa laadaas oo laba laa liska daba celiy walaysa minhu ay min atawkiidi lafdi kamid ma aha qowluhu tacaalaa dakan dakan ilaahay ou yihi kalaa idaa dukat ilardu dakan dakan iyo safan safan kamid ma aha wa jaaa rabuka walmalaku safan safan lafdi lasoo celceliyo waayahay laakin laysa almaqsuudu min tikraari thaani huwa icaadatu cayni alawali laakiin waxaa loo jeedaa dekan dekan dekan ay bacda dekin yacni burburintiyaa soo noqnoqotay towkiidka lafdigana waxaa kii hore lasoo celiyo oo hal mar haddii dekan ay ahaan lahayd oo asigii lagu soo celiyo towkiid lafdigay noqon lahayd laakiin aayadda macnaheeda waxaa weeyaan kownka ilaahay hal mar keligiis m markuu burburiyey buu haddana ku celiyo haddana ku celiyey marka mid kasta waa mustaqila bidaatiha safan safanna sidaas oo kale weeyaano wa jaaa rabuka wاlmalaku safan safan macnaha hal safay sameeyeen ma aha laakiin safan bacda safin malaa'igtii markay yimaadeen yay axaatuu aljina walinsa min jamiic اljihaad markaas safaa lagu wareejiye saf kalaa kusii wareegta saf kalaa kusii wareegta safan safan saas waay towkiid marka ma aha midka dambe macno kaloo gooni oo mustaqila ah buu leeyahay ayib الثاني midka labaad sharxyaan gelaynaa min atawaabici kamid ah towkiid weeyaan wa yuqaalu fiihi aydan waxaa la yihahdaa atakiidu bilhamzi wa biibdaaliha alifanna waa loo bedelaa oo ataakiidu ataakiidu iyo atakiidu iyo atowkiidu waa cala alqiyaasi iyadoo lagu qiyaasanayo fii naxwi fasin wa rasin fasin wa la taxqiijiyano waad leedahay in alif loo bedelo faasin iyo raasin in la yihaahdane waa leedahay sidaas oo kale taakiid iyo taakiid labada waa banaanta wa huwa taakiidkine darbaani laba weeyaan lafdiyun iyo wa macnawiyun u kala baxaa wاlkalaamu اlaan hadalka hadeertaana fi lafdi buu ku dhex jiraa oo lafdigiian hadda wاlkalaamu macquudu fi lafdi wa huwa taakiidka lafdiga waxaa la yihahdaa icaadaة lafdi اlawali lafdiga horo la soo celi bicaynihi sawaaun kaana isman ha ahaado ka qowlihi shaacirka qowlkiisa oo uu yiri ninkii eh, ninkii miskiini daarami lalahay akhaaka akhaaka ina man laa akha lahu ka saacin ila lhayjaa bigayri silaaxi akhaaka akhaaka yani ilzam akhaaka walaalkaa laazim oo ha ee garabka ku hayso maxaa yeelay ina man laa akhan lahu ninan walaal lahayn ka saacin uu la mid yahay nin u socdo ila lhayjaayi dagaalkii bigayri silaaxin ula socdo waintisaabu akhaaka alawal midka hore waxaa lagu nasbiyey biidmaari ixfad aw ilzam aw naxwihimaa kan hore waxaa weya mafcuul lificlin maxduufin wujuuban ficilkaas ama soo qadar ixfad ama ilzam ama wixii lamid ah eh oo kale soo qadar wthaani midka labaad oo akhaaka labaadna taakiidu lahu midka horay taakiid u tahay aw ficlan sawaaun kaana isman ahaya aw ficlan ahaya ka qowlihi shaacirka qowlkiisa fa ayna ilaa ayna anajaatu bibaglati ataaki ataaki laaxiquuna xbisi xbisi fa ayna ilaa ayna anajaatu fa ayna adhabu ilaa ayna anajaatu bibaglati daabadayda sian ula fakanayaa buuri oon ula badbaadaya ataaki ataaki waxaa ku yimiday allaaxiquuna kuwii oo macnaha wax haleelaye ixbis ixbis naftaada daabadiiu la hadlaya ataaki ataaki daaba yahayey waxaa ku yimiday waa lagu soo gaaray orodka iska jooji waay marka ulajeedada hadda waxaa weeyaan ataaki ataaki labadaas ficilo lasoo celceliyey waay markaasuu wa taqdiiru lbeyti waxa waaye fa ayna tadhabu daabayay xaggeed u tegeysaa ilaa fa ayna tadhabu nafyahay inteed u tegeysaa asaa isla hadlay naftiisa ilaa ayna anajaatu bibaklati faxadafi alficla alcaamila fi ayna ficilka hore oo ayna ku camal falay buu guye shaacirka fa ayna tadhabu markaasuu ayna ilaa ayna buu yihi tadhabdu guye alawal wa karara alficla ficilkii buu soo celceliyey iyo walmafcuula fii qowlihi ataaki ataaki ficil iyo mafcuulkiis iswato ficil iyo mafcuul muqadam ah walaaxiquunana faacilu biataaka wa faacilu biataaka alawal ataaki ataa ficil maadi mabniyun calaa fatxati muqadarati cala alalifi litacaduri walkaafu damiir mutasil mabniyun cala kasri fi maxal nasbi mafcuul bihi muqadam alaaxiquuna faacil muahar marfuuc bilwaaw liannahu jamcu mudakar saalim marka allaaxiquuna waxay u tahay faacil liataaki اlأwal walaa faacila lithaani midka labaad ataakida horo faacilkeeda laaxiquuna ataaki labaad faacil ma laha liannahu inamaa dakara waa sheegay litaakiidi buu u sheegay laa liyusnada ilaa shayin shay in loo tiiriyo looguma talagelin wa qiila waxaa liyihi inahu faacilu bihimaa macan qolaa waxay qabaan laaxiquuntaasa faacil waxay u tahay kan hor iyo ka dambaba macan saas un wadalika liannahumaa lama taxadaa markay midoobeen lafdan wa macnan nuzilaa waxaa la dejiyey mansilata alkalimati alwaaxida kelima mid ahay la yihiin wa qiila waxaa layihi inahumaa tanaasacaa way ku doodeen qowlahu allaaxiquuna uu yiri ay labadii ficil mid kastaba faacil in u qaataan ay doonayaan walow kaana kadalika saas hadduu ahaan lahay lazima waxaa laasim noqon lahay an yudmara fii axadihimaa midkooda in damiir loo qadaro qowlkan saddexaad ma jira buu musanifka le baatil waay hadduu jiri lahay oo laaxiquuna mutanaasac calayhi ou noqon lahaa waxa lagu doodana faacil ou yahay faacil haddii lagu doodo midka lagu camal siiya maahan midka kale damiir in loo qadaraa waajib waataan hore kusoo marnay fi baabi tanaasuc marka saase walow kaana kadalika tanaasuc hadduu ahaan lahaa lazima waxaa ka laazimi lahay an yudmara fi axadihima midkood in loo damiireeyo oo damiir loo qadaro oo fa kaana yaquulu waxaad dhihi laheed atowka ataaka alaaxiquuna calى icmaali thaani midka labaad haddii lagu camal siiyo oo lira alaaxiquuna midkan dambe camal fashay kan hore faacilkeeda atowka looga dhigi lahay oo ficilkaas marka atow ficil maadi mabniyun calaa fatxa muqadara cala alif almaxduufa liiltiqaa'i saakinayn manaca min duhuriha tacaduru alwaawu faacil wlkaaf mafcuulu la dhihi lahaa liannahu midka horo haddii faacil loo baahan yahay damiirkiisa in loo qadaraa waajib soo niri waxaa kaloo la dhihi lahay wa ataaki atowki a la dhihi lahaa calى icmaali اlawali midka hore haddii faacil looga dhigane midka labaad atowki faacilkiisa waa loo qadari laha waawgaasaa damiir looga dhigi lahay wa qowluhu xbis ixbis ou yihi takriirun liljumlati jumlo oo jumlo lagu adkeeyo waay lianna damiira almustatira damiirka qarsoon fi lficli ku qarsoon fii quwati اlmalfuudi bihi mid lagu dhawaaquu mid yahay hadda la dhihi maayo ixbis ixbis ficil ficil lama dhahay laakin jumla jumla laleeyahay ixbis ficla amar waxaa ku qadaran damiir mustati wujuuban taqdiiru anta marka taakiidu jumlatin bijumla ay noqonaysa aw xarfan sawaaء kaana isman aw ficla aw xarfan ka qowlihi laa laa abuuxu macnaha ma muujinay bxubi bathnata inahaa akhadat calaya waxay igu qabatay mawaahiqan wa cuhuudan laa laadaas waay walaysa min taakiidi ismi kamid maaha qowluhu tacaala kalaa idaa dukat ilardu dakan dakaa wa jaaa rabuka walmalaku safan safan ka mid ma aha min alfaadi tawkiid macnaha ka mid ma aha tawkiidkii lafdiga ahay khilaafan likathiiri min anaxwiyiin anagoo khilaafayna liannahu jaaa fi tafsiir waxaa ku yimiday ana macnaahu inay tahay aayadda macnaheeda dakan bacda dakin burburin oo burburin ka dambeyso wa ana daka dakadii kurira calayha waa lagu celceliyey xataa saarat say u noqoto samaawaadkii ardadii habaaan munbathan hawa lakala firdhiyey marka saas hadday tahay midkii hore lasoo celiyey ma ahane waxaa weyaan waa waa daka burburin labaad waay marka ilaahay wuxuu noo sheegay ardadii in in mar la burburinayo mar labaad hadan lagu celinayo mar saddexaad lagu celinayo saas oo kale ayada faa'iidinaysa laakiin hadday wax lagu burburiya hal deka ahaan lahayd dekantan dambana tii hore lagu adkeeya saxay noqon lahayd laakiin tafsiirkia ah wuxuu noqday yacni eh, burburinta yaa dhowr mar ku dhacaysa ardada wa ana macnaa safan safanna waxay tahay annahu tanzilu waxaa soo degayso malaaikatu kuli samaain sama kasta malaaigteeda yaa soo degayso fayastafuuna way safanayaan safan bacda safin muxdiqiina ayagoo ku wareegsan biljini walinsi marka safan safan markee safkii hore ma ah laakiin saf labaad saf saddexaad saddex afaraad saasuu ah wa calaa falaysa athaani midka labaad oo fiihi ku jira taakiida lilawali ma ah safantaas safan lagu adkay ma ah bal ilmuraadu bihi waxaa lagala jeedaa atakriiru soo celcelin kamaa yuqaalu sidii loo leeyahay calamtuhu waan baray alxisaaba baaban baabanaan u baray marka baabkan labaa taakiid maaha laakiin baab cusub waay wa kadalika laysa kamid maaha min taakiidi اljumlati jumlada adkeynteeda qowl lmuadini kamid maaha allahu akbar allahu akbar ou yiri khilaafan libni jini aan khilaafayno liana thaaniya midka labaad lam yu'ta bihi loolama imaan litaakiidi اlawali bal liinshaai takbiirin thaanin midkan dambe sideeda yani takbiir labaad waay ee kii horo lasoo celceliya ma aha xasaba qasdi almutakalim bikhilaafi qowlihi qad قامت isalaatu qad qaamat isalaat uu yihi way khilaafsan tahay fa ina aljumlata athaaniya jumlada خبر khabarun thaanin khabar labaad weya jia bihi loola yimid litaakiidi alkhabari alawal khabarka horo lagu adkaynayo macna daqiiqa ku jirto oo midka dabo allahu akbar allahu akbar haddaad tiraahdid waa laba takbiir oo kale madax banaan liannahu sidaasay maqsuudka u tahay wa ajruhaa akhar bikhilaaf qad qaamati salaad qad qaamati salaad taakiidu waxa weeyaan ninkii oo lagu adkaynayo marka ibnu jini waxau le isku wada baab waa kulligood waa keligood wada taakiid waay waana amr mutaqaarib jiddan waa runti aw macnawiyun marka towkiidkii macnawiga ahay unta ka hadlaya waa midka aan soo niriyey wa hwa tikraaru اlismi athaani midka labaad oo la soo celiyo ama waxa weeyaan taabicun yuqsadu bihi kown اlmatbuuci calىa daahirihi taabicun yuqsadu bihi kown اlmatbuuci calىa daahirihi macnaha waxa weeyaan hadalka oo kaa dhacay ixtimaalaad inuusan ku imaanin ee sidaad u tiriyay uu ku cad yahay yaa taakiidka loola yimaadaa marka u fiirso wa huwa biالnafsi wاlcayni muakharata canha ida اjtamacataa wa tujmacaani calى afculi maca gayri اlmufradi marka aw macnawiyun taakiidkii macnawi bou noqdaa wa huwa biالnafsi wاlcayni nafsi iyo cayn bay yaa kamid ah alfaad towkiidka nafsiga oo macnawi ah muakharatan xaalay tahay cayntii mid la dib mari canhaa can nafsi haddii labadooda hal isim lagula adkeeyo naftiyaa la hormarinaya jaaa zaydu nafsuhu baa yimiday wa caynuhu marka maya jaaa zaydun baa yimiday nafsuhu caynuhu dheh marka cayntii iyo nafsi haddii hal isim lagula adkeeyo cayntiyaa la dib marinaya laakiin waa goorma ida ijtamacataa labadooda hadday kulmaan haddii lidaa jaaa zaydun caynuhu ama jaaa zaydu nafsuhu oo midba gooni loogu adkeeyo ishkaal ma laha hadday kulmaan laakiin cayntiya la dibmarina wa tujmacaani calaa afculin ha lagu jamciyaa maca gayri lmufradi mufrad waxaan ahayn hadday raacaan waxaa la yidhaahdaa towkiidka waa lix labo oo saddex lagu adkeeyo iyo laba hal lagu adkeeyo iyo laba oo laba lagu adkeeyo saaday u kala baxaan nafsi iyo cayn waa laba lafdi waxaa lagu adkeeyaa mufrad iyo tathniyo iyo jamac oo waxaad leedahay jaaa zaydun nafsuhu jaaa zaydun caynuhu jaaa zaydaani anfusuhumaa acyunuhumaa jaaa zayduuna anfusuhum acyunuhum idan waa labo oo saddex isim lagu adkeey mufrad tathniya jamac laba oo ha lagu adkeey waa kilaa iyo kiltaa waa laba kelimo hal muthano hal isim ha lagu adkeyna ayaga muthanay leeyihin laba laba lagu adkeyna waa kuli ajmacu mufrad oo mutajazi bicaamilihi aw bicaynihi ama jamac oo waxaad leedahay haddirtaan ishtaraytu lcabda baan iibsaday kulahu ajmaca wa wa wa waa mufrad a waxaad leedahay jaaa zayduuna baa yimideen kulluhum waa jamci marka waa labo oo lagu adkaynaya labo mufrad iyo jamca lagu adkaya kullihi caynti intaas unbayba u kala baxaanba marka hadda nafs iyo cayn uu hormariyey ithnaani yuakadaani bilmufradi wa bilmuthanaa wa biljamci laakiin say noqonayaan marka wtujmacaani waa lagu jamciyaa calىa afculin maca gayri اlmufradi haddii cayn iyo nafsi lagu adkeeyo tahniyo ama jamc lagu adkeeyo afcula lagu jamciyaa oo waxaad leedahay jaaa zaydaani anfusuhumaa fiiri afcul wa jaaa zayduuna anfusuhum afcul waay ma dhehaysid jaaa zaydaani nafsaahumaa ma la dhahay sida fasiixa a waay hadday mfrad raacaan nacam jaaa zaydu nafsuhu caynuhu baa laleeyahay marka nafsi iyo cayn ithnaani yuakadaani bithalaatha laakiin markay mufrad waxaan ahayn ay adkeeyaan afcul baa lagu jamcinaya ayib wa bikullin wahwa bikullin bou ahaaday kulli baa lagu adkeeyaa oo ligayri muthanan muthana waxaan ahayna lagu adkeeyaa haddii alfaadu towkiid kuli ay tahay muakadka muhana ma noqon karo jaaa zaydaani ma dhehis kulaani ama kuluhum ma dhehis muhana oo bikulinaa lagu adkeeyaa in tajazaa binafsihi naftiisa haduu ou qeybsamahay aw bicaamilihi caamilkiisa haduu ku qeybsamahay in tajazaa binafsihi waxaad tiraahdaa akaltu lkhubsaan cunay kulahu baad leedahay lannu khubsigii waa qeybsamaa oo nisfaad cuni kartaa thuluthaad cuni kartaa marka kulli waa loo baahan yahay liannahu waa shay mutajazi bidaatihi binafsihi akaltu lkhubsa kulahu ayib laakiin waxaan banaaneen darabtu zaydan aan garaaci kulahu zayd ma qeybsamo kulahu marka ma keenaysa aw bicaamilii bou qeybsamaa waxaad leedahay ishtaraytu alcabda kulahu cabdiga hadda waa daata ma qeybsamo laakiin caamilka oo shiraha ah yaa waxaa dhici karto inaad niskiisa gadatay inaad huludkiisa gadatay waa dhici kartaa haddaad tiraa ishtaraytu alcabda kulahu cid ila gadatay male kaligayan gatay waa markaan cabdigi ma qeybsamo laakiin bictibaari caamilihi oo ishtiraha ah shiraha ah waa qeybsamaa oo qofkii waxaa dhici karta adoon inuu gato wa bikilaa wa yaa lagu adkeeyaa lahu lilmuthana lahudaas hadda ma dhihino wa bikulin ligayri muthana wa bikilaa wa lahu lilmuthana laakiin waa goorma in saxa haddou ansaxo wuquucu lmufradi mufradka inuu dhici karo mowqicahu mowqica almuthanaa wataxada macna lmusnadi musnadka macnihiisana uu keli yahay intaas muhana ay u raacsan tahay ayib hadda haddaad tiraahdid jaaa zaydaani baa yimaadeen kilaahumaa haddaad tiraahdid waxaa weeyaan musnadka waa ficilka jaaa ah jaaa azaydani haddaad tiraa jaaa waa musnad azaydan musnad ilayhi waay marka labadoodii majii ayay wadaagsadeen itaxada macna musnad saas waa laakiin ma dhihi kartid jaaa wa kharaja azaydaani kilaahumaa mala ragaa ogolo liannahu jaaa iyo kharaja musnadki macnihiisa wuu iskhilaafay midna waa dahaba midna waa jaaa marka macnahoodii mutaxid maaha laakiin waxaa banaan jaaءa wa ataa azaydani kilaahumaa waa dhihi kartaa macna ayaa musnadki taas waa mid insaxa wuquucu mufradi mowqicahu wuxuu kala jeedaa haddii aad tiraahdid ma dhehaysid ishtaraka azaydaani kilaahumaa ma dhehaysid liannahu waxaan ugu leeyahay azaydaani booskooda mufrad ma dhici karo oo jaaa ishtaraka zaydun ma la ogolo lianna alishtiraka laa yaqacu ilaa min shaksayni marka ishtaraka zaydaani kilaahumaa looma baahno liannahu kilaahumaa awal waxay qabanaysay iطlaaqu lithnayn wa iraadata axadihima wax la yidhaahdo hal qufaa mar qaarkeed kuu imaanay markaasaa waxaad iska leedahay jaaa zaydaani asoo halna kuu yimid laakiin kilaahumaa haddii la yihahdo ixtimaalkia meesha ka baxay labadoodii waa yimaadeen waay haddii l laakiin la yihahdo ishtaraka azaydani ma banaana zaydani booskeeda mufrad ma imaan karo oo ishtaraka zaydun lama dhihi karo lannahu macnihii baa diiday lianna alishtirاaka laa budda lahu min ithnayni اkhtasama ishtaraka iyo wixii lamid aha lamid wa yudafna alfaadan waa loo idaafeeyaa lidamiiri اlmuakadi midka hore adkaynayaan damiirkiisa alfaad oo dhan markii laga reebo ajmacuuna keligeed oo ayadana macna idaafo qabto wa yudafna waa loo idaafeeyaa lidamiiri lmuakadi midka la adkaynayo ka horeeya alfaadan damiirkooda leh wa biajmaca wa jamcaa yaa lagu adkeeyaa iyo wa jamcihimaa gayra mudaafatin xaalay tahay waxba loo idaafayn ajmaca iyo jamcaa iyo jamacooda fiiri ajmaca jamceeda ajmacuuna waay jamca jamceedane jamcaawaatin weeyaan marka mid kastaba midkaana jamcaana muanath ay leedahay ajmacna mudakar ay leedahay ayada waxay kaga duwan tahay min alfaadi towkiid damiir looma idaafee oo hadda jaaa zayduuna ajmacuuna jaaءat ilhindaatu jamca jamcaawaatin yaad jamcaawaatun aada leedahay marka damiir ayaga ma wataan walidaalika waxaa lagu leeyahay fii niyati idaafa ay qabaan damiirka lafdigay ka maqan yahay laakiin macno ahaan waa ugu jirtaa musanifkaa hadda noo faahfaahinaya sharaxa isigiiyaaba hadalkuu soo celin doonaba annowcu thaani lowca nooca labaad ataakiid اlmacnawiy weeyaan wa huwa bialfaadin maxsuura alfaad tawkiid macaariftaay kamid tahay waa wax lawada yaqaan minhaa waxaa kamide annafsu wاlcaynu wa humaa nafsihi cayntii lirafci اlmajaazi majaaska in laga rafciya loogu talagalay can daati lagaga rafciyo taquulu waxaad leedahay jaaa zaydun baa yimiday fayaxtamilu waxaa suuragal eh majii'a daatihi daatadiisa inay timid wa yaxtamilu waxaa suuragal oo kale majii'a khabarihi aw kitaabihi carabi ahaan markii la yidhaha jaaa zaydun asalka zaydka naftiisa inuu yimid waa suuragal waa wahwa almuraad marka qaarkeedna waxaa dhici karta in lagala jeedo amarkiisi inuu yimiday fa idaa qulta haddaad tiraahdeed markaas nafsuhu jaaa zaydu nafsuhu irtafaca alixtimaal aلthaanي ixtimaalka labaad oo ah in khabarkiisa ama kitaabkiisa ou yimid yaa meesha ka baxayso asoo lugaynaha yaa yimid marka faa'iidada nafsi ay leedahay oo loogu adkaynaa taas waay oo markii jaaa zaydun aad tiraahdid laba macnayaa meeshaas soo geli kartay inkastoo axaduhumaa arjax min athani ou yahay laakiin nafsuhu ama caynuhu marka tirahdid asigii baa yimide khabar iyo midna kama imaanin waay walaa budda waxaan laga maarmin min itisaalihimaa nafsi iyo cayntii bidamiirin inay la xiriirsadaan caaidin laabanay cala muakadi midka hore oo muakadkoo la raacayo damiir u eg inay ximbaarsan yihiin oo haddaa tiraa jaaa zaydu nafsuhu jaaa zaydaani anfusuhumaa jaaa zayduuna anfusuhum hum taas waay walaka waxaad leedahay an tuakida inaad ku adkaysid bikuli minhumaa bikullin mid kasta oo minhumaa min anafsi walcayni kamid eh waxdahu keligiis oo aad tidhaha jaaa zaydun nafsuhu ama jaaa zaydun caynuhu wa an tajmaca baynahumaa labadooda inaad kulmisidna waa leedahay bishardi an tabdaa binafsi inaad ka bilowdaa shardi a taquulu jaaa zaydun nafsuhu caynuhu wa yamtanicu waxaa reebtoon jaaa zaydun caynuhu nafsuhu lianna inطibaaqa nafsi cala daati awlaa wa adhar min inطibaaqiha alcayn liannahu cayn haddii la yidhaahdo wax badanaa lagu idlaaqa laakiin nafsiga waxaa lagu idlaaqaa daatada keligeed wa yuxadirukum allahu nafsah wa yajibu waxaa waajiba ifraadu الnafsi wاlcayni maca almufradi jaaa zaydu nafsuhu caynuhu mufrad waa iyadan wa jamcuhumaa waajibaha calaa wasni afculin lagu jamciyo maca athniyati waاljamci taquulu waxaad leedahay jaaa zaydaani anfusuhumaa acyunuhumaa wazayduuna anfusuhum acyunuhum wاlhindaatu anfusuhuna acyunuhuna yaad leedahay ma la dhahayo jaaa zaydaani nafsaahumaa ama jaaءat ilhindaatu nafsuhuna lama dhahayo oo mufrad lama adeegsanayo ama tathniy lama adeegsanayo hadiiba waxa laga oo lagu adkaynaya alfaadan ou mufrad noqonin jamca lagu adkayna ayaga anfus afcula laga dhiga wa minhaa waxaa kamida ah kulun lirafci iraadati اlkhusuusi khusuusta in loola jeeda ka rafcinteeda bilafdi اcumuumi loo adeegsado taquulu waxaad leedahay jaaa alqowmu marka qaarkeed waxaa kulli maxaa faa'idaho loola yimaada intay towkiid faa'iidaynin maxaa suuragal ah markaasuu iri lirafci iraadati اlkhusuusi in khusuus loola jeeda in la rafciya awgeed oo bilafdi cumuumi loo adeegsado marka qaarkeed qofaa laga yaabaa asagoo wax gaara u jeedo you lafdi caam adeegsanaya oo waxaa laga yaabaa inuu yihah najaxa طulaabu iyadoo qaarkeeduna ay dhaceen you le najaxa طulaabu markaasaa la weydiinahaa waxaa laleeyahay kulluhum miya markaas uri le maya laakiin haddii le najaxa tulaabu kuluhum waxaa meesha ka baxaysa ninkii u jeedi lahay badigoodaa najaxay laakiin qaarkood waa dhaceen haddii mar kuluhum lagu dara wax ka dhacay ma jiraan wa taquulu waxaa leeya jaaa alqowmu baa yimiday fayaxtamilu waxaa suuragale e jamiicihim dhammaantood inay yimaadeen wayaxtamilu waxaa suuragale majiiu bacdihim haddaad tiraha jaaa alqowmu baa yimiday inay badigood yimideen oo qaar ay maqan yihiinna waa suuragal inay wada yimideenna waa suuragal wa annaka markaad wayaxtamilu majiiu bacdihimaa suuragal leh wa annaka cabarta aada cabirtay bilkulli aada cabirtay can ilbacdi qaarkii yimidaa waxaad kalama dhigtay kulligood inay yimideen faidaa qulta haddaad tirahdo kuluhum jaaa alqowmu kuluhum rafacta hada alixtimaal ixtimaalkan baad rafcinaysaa wa inamaa yuakadu bihaa kulidii waa lagu adkayaa bishuruudin kuli markii wax lagu adkaynaa shuruud ay leedahay axaduhaa an yakuuna almuakadu bihaa midka lagu adkaynaa waa inuu noqdo hayra muhanan horta muhana inuusan noqonin kuli iyo muhana isma keeni kara wa hwa markaa waxa muhanaha ka soo haray almufrad waljamcu athaani midka labaad an yakuuna mutajazian bidaatihi mid daatadiisa qeybsama inuu yahay aw bicaamilihi caamilkiisa mid qeybsama inuu yahay faalawalu midka hore almutajazi bidaatihi ka qowlihi tacaala fasajada almalaa'ikatu kuluhum ajmacuuna fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii waa daatadeed waa qeybsantaa ayaga malaayiin waay marka waxa waye waa afraad oo qeybsami karto mutajazi bidaatiha saas macnaha malagyaa qeybsamaa maaha laakiin malaaigta wax qeybsami karo waay hadaa tiraa jaaa alqowmu baa yimid qowmka waa qeybsami karaa oo qof iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan u ka kooban yahay marka fasajada almalaaikatu baa sujuudeen haddaan kulluhum ajmacuuna lagu dari lahayn waxaa suurogeli kari lahayd inuu ilaahay ula jeeda qaar malaa'igta ka mid ahaa sujuudda ama badigood laakiin markuu ilaahayna yidhi kulluhum ajmacuuna wax ka haray inaysan jirin yaan faa'iidaysan waxaa gariib ah qaar mufasiriinta ka mid ahaa waxay leeyihiin fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun malaa'ikatu samaa un baa loo jeedaaye malaa'igtii kale aadam uma sujuudin waa waxa weeyaan usluub sayi'a waa ilaahay maadaama min alfaadi towkiid ou isticmaalay kulluhum ajmacuuna yaa qowlka raajixa aladii laa yanbagi اlqowlu bgayrihi inay tahay malaa'igta ayan kaanuu wa fii ayi makaanin kaanuu anahum sajaduu liaadam calayh الsalaam tacdiima wa taqdiira liaadam wa idhaara likaraamatihi marka malaa'igtii daatadeedii bay qeybsantaa oo wax badan waay wa thaani midka labaad oo mutajazi bicaamilihi ka qowlika ishtaraytu اlcabda kulahu fa ina alcabda yatajazau waa qaybsamaa bictibaari shiraa macnaha adoonkii markii halagata la yidhaahdo wuu qeybsami karaa oo nis iyo saddex iyo afar waa loo qeybi karaa wa in kaana laa yatajazau biictibaari daatihi laakiin daatadiisa ma qeybsanto yacni daatadiisa hadiiba oo laba loo dhigo waaba dhiman lahayba walaa yajuusu ma banaano jaaa zaydun kuluhu baa yimid liannahu zaydkii laa yatajaza'u ma qeybsamo laa bidaatihi walaa bicaamilihi zayd laba ma noqon karo imaashadiisana ma qeybsami karto inuu niskiis yimaado nis kale ma maqnaan karo athaalithu midka saddexaad an yatasala bihaa damiirun inuu kulliga damiir la xiriirsado waa caaidun cala lmuakadi midka la adkaynaya u laabanay falaysa min ataakiidi kamid ma aha qiraa'atu bacdihim inaa kulan fiiha la akhriyey khilaafا liزamakshari w اlfara maadaama inaa kula fiiha inaa kulu fiiha haddii la yihahdo mubtadai khabar ayba noqonaysa laakiin inaa kulan haddii la yidhaahdo oo kulantii waxaa lagu adkeeyey ismu inada meesha ku jirto asalkeeda inanaabay ahayd oo naadaasaa muakad a kulanna waa muakid lama dhihi karo min xayثu اlmacnaa sax waaye laakiin licadami damiir oo lama dhihin inaa kulana lama dhihin oo markaa kulidii naa oo damiirkii o adkeynaysa u laabanay ma wadato maadaama anaha laysat mutasila bdamiir laysat muakada marka maxawa bedel iyo wixii kamid ah la craabaya wa minhaa waxaa kamid min alfaadi tawkiid اlmacnawi kilaa wakiltaa wa humaa bimansilati kulin ay lamid yihin fi lmacnaa oo sidii kulligii markii jamc lagu adkaynayo oo lirafci iraadat اkhusuus bilafdi cumuum ay u ahayd yay tahniyadan u tahay ayada taquulu waxaad leedahay jaaa zaydaani baa yimaadeen oo fa yaxtamilu majii'uhumaa baa suuragale macan inay yimaadeen ayagoo isla socda wahuwa dhaahiru wa yaxtamilu waxaa suuragale majiiu axadihimaa midkood inuu yimaado wa ana almuraadana axadu zaydeyni ou yahay midka kale mid isaga lifaaqan ou ahaan jiraye maqnaashadiisana macno maleh hadduuba mid yimid labadooda inay yimaadeen inaad kasoo qaadaa dhici karto kamaa qaaluu fii qowlihi tacaala sayida yidhaahdeen lowlaa nuzila lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajuli min alqaryatayni cadiimin lowlaa nuzila la deji lahaaya hada alqur'aanu qur'aankan oo muxamed lagu soo dejiyey haddii lagu deji lahay calaa rajulin mid oo min alqaryatayni labada qarya kamid e calaa rajulin nin min alqaryatayni kamid e cadiimin weyn waan aqbali lahayn fiiri markaa min alqaryataynidaas waa tahniya yuraadu bihi axaduhaa walmacnaa waxay noqonaysaa ina macnaahu calaa rajulin min ixda alqaryatayni waxay leeyihiin labadan qaryo waaweyn oo daa'if iyo maka ah haddii labada nin oo ugu weyn mid nebi laga dhigi lahay waxay ahaataba waaba rumay lahayn laakiin min nin yatiim ah oo meeluu w macnaha aan uu agteenna aan aan madaxna ka ahayn inuu qur'aan la yibaado uma rumay karna bay yidhaahdeen fa idaa qiila kilaahumaa haddii la yidhaahdo indafaca alixtimaalu markaas wa inamaa yuakadu bihimaa kiltaadii waxaa lagu adkayaa bishuruudin axaduhaa an yakuuna almuakadu bihaa midka lagu adkaynayo daalan cala اthnayni inuu tusiyo horta waa jaaa zaydaani kilaahumaa zaydaani tathniyo waa athaani an yasixa inuu ansaxa waa xuluul waaxidi maxalahumaa in tathniyadaad waaxid laga dhigi karo in ansaxa falaa yajuusu ma banaano cala madhabi saxiix an yuqaala in la yidhaahdo ikhtasama zaydaani kilaahumaa kilaahumaa meeshaas laguma adkayn karo liannahu laa yaxtamilu ma suuragal aha an yakuuna almuraadu inuu noqdo ikhtasama axadu zaydayni lama dhihi karo lianna alkhusuumata laa taqacu ilaa min ithnayni falaa xaajata litaakiid ikhtasama zaydaani haddaad tirahda kilaahumaa uma baahno liannahu khusuumadii yaaba laba in la hela ay shardi u tahay athaalithu midka saddexaad an yakuuna inuu ahaado waa maa asnadtahu ilayhima kilaahumaadi w kiltaadii waxaad u tiirisay ayra mukhtalifin fi lmacnaa macnaha inuusan isku khilaafsanayn falaa yajuusu ma banaano maata zayduna dhintay wacaasha camruna waa noolaada kilaahumaa labadoodii ma banaano liannahu musnadka oo maatada iyo musnadnada kaloo caasha ah yaa macnihii ku kala duwan yihiin macnihii marka macna almowt yakhtalif can macna eh, alcaysh alraabicu midka afaraad an yatasila bihimaa inuu la xariirsado waaye damiiru inuu la xariirsaday caaidun u laabanay cala lmuakadi bihimaa midka lagu adkaynayo oo haddaa tiraah jaaa zaydaani kilaa humaa humaadaas waaye laakiin ma banaano jaaa zaydaani kilaa keligeed ina tiraahda ma banaano ayib wa minhaa waxaa kamid e ajmacu wajamcaau wajamcuhumaa wahwa jamcina ajmacuuna wajumacu waay ajmacu jamceeda ajmacuuna waay wa jamcaau jamceedana jumacu waay jamcaana waa la jamcin karaa oo jamcaawaatin waa la dhihi karaa ayib markaasuu uri wa inamaa yuakadu bihaa alfaadan oo ajmacu waxaa lagu adkeeyaa gaaliban bacda kulin kuli gadaasheedaa lagu adkeeyaa falihaada istanaytu falihaada istagnad dheh waxay ka deeqtoontay an yatasila bihaa inuu la xariisado damiiru ou la xariis yacuudu cala lmuakadi u laabanay taquul waxaad leedahay ishtaraytu lcabda baan iibsaday kulahu dhammaantiis ajmaca dhammaantiis wاlamata ishtaraytu lamata adoontii aan gatay kulaha dhammaanteed jamcaaa wاlcabiida kulahum ajmaciina wاlimaa kulahuna jumac qaala اllahu tacaala fasajada اlmalaa'ikatu kuluhum ajmacuuna wayajuuzu taakiidu biha keligeed in ajmaca keligeed wax lagu adkeeno waa banaan tahay wain lam yataqadam kuluna ayuuba ka hormarin qaala اllahu tacaala laugwiyanahum ajmaciina waina jahanama lamawcidhum ajmaciina fiir hadda laugwiyanahum ficil ficil faacil mafcuul bihi laugwiya waxa waaye ficil mudaaric mabniyu cala alfatxi litisaali binuun الtowkiid wاlfaacilu damiiru muslim wujuba taqdiiru ana hum taas mafcuul bihi mabniyun cala الsukuun fi maxali nasbin ajmaciina towkiidu lidamiiri hum wa towkiid اlmansuubi mansuubu calaamatu nasbihi اlyaa liannahu jamcu mudakar saalim amase mulxaqiisa dheh wa ina jahannama lamawciduhum ajmaciina mawcidu mudaaf hum mudaafu ilayh mabniun cala sukuuni fi maxali jarin ajmaciina towkiidu lidamiiri hum wa towkiidu majruuri majruur wa calaamatu jarhi lya wa fi lxadiidi waxaa ku sugnaa idaa sala alimaamu hadduu dukada jaalisan fasaluu dukada juluusan ajmacuuna dhammaantiin dukada ajmacuunadi towkiid lifaacili saluu saluu ficil maadi mabniun cala dam litisaali biwaaw ljamaaca wa waaw ljamaaca faacil faacilna fi maxali rafcin ajmacuunana muakid liwaaw saluu oo faacilke wlmuakidu lilmarfuuci marfuuc calaamatu rafci lwaaw saas wa yurwaa waxaa la warinayaa birafci oo ajmacuuna in la yihahdo taakiida lidamiiri saluu damiirkeedaas waawga ah ayaa lagu adkaynay wa binasbina waa la wariye cala alxaali fasaluu juluusan ajmaciina cala alxaal ajmaciina xaal aa tihiin oo waawdiyaa laga xaalayna wa daciifun weeyaan waa liistilzaamihi tankiiraha ajmaciina inay nakira noqoto lannahu xaaladii axkaamteeda waxaa ka mid a ah annaha ismun fadlatu nakira ajmaciinana alfaadu towkiid macaariftay ku jirtaa haddii xaalay dhacday la yidhaahdo inay nakiro noqota laazimaysa wa hiya ayadane ajmaciinadii macrifatun weeyaan biniyati alidaafa oo sida kuwa kuluhum iyo anfusuhum damiir ay u wateen damiirkaasoo kale u qadaran oo hiya mudaafa ilaa damiir aladii huwa min acrafi almacaarifi sita markaasuu iri waqad fuhima min qowlihi waxaa laga fahmay ajmacu wa jamcaa wa aan idhi wa jamcuhumaa annahumaa laa yuthanayaani inaan la tahniyeyneynin falaa yuqaalu lama yihahdo ajmacaani walaa jamcaawaani lama yihahdo wa huwa madhabu jumhuuri اlbasriina wa huwa صaxiix lianna dalika lam yusmac buuri carabta iyadoo ajmac iyo jamca iyadoo tahniyeyn lama arkin iyadoo jamcinaya waa la arkay wa hiya bikhilaafi الnucuuti wa hiya alfaadu towkiid bikhilaafi nucuuti nactiyaasha way ka duwan tahay oo maxay kaga duwan tahay laa yajuusu ma banaano an tatacaatafa almuakidaatu kuwa wax adkaynaa in laysku cadfo ma banaano oo lama dhahay jaaa zaydun nafsuhu wa caynuhu wa kuluhu lama dhahay layskuma cadfay walaa an yatbacna nakiratan nakirana lama raacsiinayo oo jaaa rajulun baa yimiday caynuhu lama dhahay cayn oo macrifo oo damiir loo idaafay rajul oo nakira ah laguma adkaynayo wa nadara waxaa yaraaday qowlu shaaciri yaa layta cidata xawlin kulihi rajabu yaa layta shallaytadaydee cidata xawlin sanadka tiradiisa kullihi xawlka dhammaantiisa rajab muxuu u ahaan waay buuri marka macalushaahidka waxa waaye xawl oo nakira ah iyaa kulli lagu adkeeyey oo macrifo ah marka muakadkii iyo muakidki yaa isku khilaafay fi tacriif ma badna buu leeyahay qowlkaas waxa weeyaan basriyiinta waxay qabaan shay nakira alfaadan laguma adkeynaya xujadoodana waa waadixo alfaadan waa macaarif nakirana waxa weeyaan waa isimka hore aduu nakira lama raacsii karo reer kuufana waxay leeyihin mutlaqan waa banaan yahay an yakuuna اlmuؤakadu nakira walow kaanat alfaadhu macaarif qolo kale ibnu maalig uu ka mid yahayna waa dhexdhexaydisteenoo waxay yidhaahdeen laa haada walaa daa towkiidka haddii uu nakiro raacayo inuu wax faaideey inuusan faa'iideynin aloo kala fiirina jaaa rajulu nafsuhu ma banaana bay leeyihin laakiin hadduu wax faa'iday sumtu shahran kulahu waa banaan tahay liannu macno laga faa'iidaysan karo yaa ku jirto markaasuu leeyahy musanifka shaarixiisa dakartu waxaan sheegay buu yiri dakartu fi hada اlmowdici mowdican waxaan sheegay masalatayni oo min masaa'ili baabi nacti nactigii aan soo dhaafnay masaa'il ka dhiman you inta ilxaaq ka geliyey ixdaahumaa ana nucuuta nactiyaashii idaa takararad hadday soo laablaabato fa anta fiiha adiga waxaad ku dhex sugan tahay anta fiiha mukhayaru mitl khiyaar geliyaa tahay bayna almajii'i bilcadfi inaad la timaadid oo aad isku cadaftid iyo wa tarkihi faalawalu iyadoo la isku cadfay waxaa ka mid eh ka qowlihi tacaalaa sabix isma rabbika laclaa اldي khلqa faسawى واldي qadra fahadى واldي akhraجa الmarcى sabix nazih sma rabika laclى rabbigaada sareeye magaciisa nazh rabbigii aladii rabbigoo khalaqa fasawa waladii qadara fiir hadirtaan aladiida horo waxa waa rabbigay sifa u tahay wa huwa macrifa waladii macaariftay ku jirta markaa haddana aladiida labaad waladii qadara sifo kale waayo iyadoo sifo ayaa waaw la keenoo lagu cadfay oo laleeya waladiidan mactuuf cala aladii qablahu waana sifo xaqiiqa ahaan waladii akhraja almarcana waa lamid marka waa oo laysku cadfay oo haddii fii gayri lqur'aan ay ahaan lahayd aladii khalaqa fasawaa aladii qadara fahadaa aladii akhraja almarca ayaa ku lahayd fii gayri lqur'aan wa ka qowli shaaciri weeyaano ilى اlmaliki اlqarmi wabni اlhumaami wa laythi اlkatiibati fi اlmusdaxam ou yiri ilى اlmaliki baan u dirayaa risaaladan buu yiri alqarmi sayidka ahaa wabni اlhumaami baan u dirayaa macnaa melikii cadiimka ah humaam macnaa almelik alcadiim waay wa laythi اlkatiibati kooxdi libaaxoodii baan u dirayaa fi lmusdaxami cariiriga libaaxa ku ahaa fiiri markaan ila lmaliki baan u dirayaa meligii alqarmi ahaa sayidka ibni lhumaami ahaa wa leythi leythi lkatiibati leythki sifo waay ibnidin sifo weeyaan markaasa iyagoo sifo ahaya haddana u la geliyey oo markaa len waxaa weeyaan ashay laa yucطafu calaa nafsi hadda fiiri intoodaba hal dhinaa lagala jeedaa ila lmaliki اlqarmi huwa huwa wabni اlhumaami huwa nafsuhu wa laythi اlkatiibati huwa nafsuhu marka cadafkan xaqiiqa inuusan ahayn shay laa yucطafu calaa nafsihi marka maxay tahay macnaheedu kulligeed waa sifaat sifaadkii baa waaw la geli marka wayajuuzu dalika wthaani ayad midka labaad oo ah cadfigon laysku sifadion laysku cadfin ka qowlihi tacaala walaa tudic kula xalaafin mahiinin hamaazin mashaain binamiimin manaacin lilkhayri muctadin ahiim walaa tudic ha aطiicin kula xalaafin mid dhaarasho badan dhammaanteed mahiinin ee mahiinin ahaanaysan ee dulaysan xalaafkoo hamaazin mashaain binamiimin fiir hamaazin xalaafin ha adiicin hamaazin xamasho badan mashaa'in socod badan binamiimin isku dir u socod badan xalaafkoo manaacin reebid badan lilkhayri xalaafkoo muctadin eh, eh, xadgudbay athiimin dembi badan marka fiiri xalaaftaas mawsuuf waay waxaa lagu sifeeyey mahiinin iyo hamaazin iyo mashaain iyo manaacin intaas waa wada sifaat iyadoo sifaadka la soo celiyey aanan la ysku cadfin marka laka bilamrayni laka bayna alumuuri khiyaarayn khiyaaraani saas waay athaaniyatu mida labaad ana nacta nactigii kamaa yatbacu lmacrifata macrifada sida uu raacayo kadalika yatbacu nakira yani wuxuu ku sidee nactiga mancuudkiisa macrifo uu noqon karo iyo nactiga mancuudkiisana nakiro u noqon karaa kanna uu asna ku raacaya oo marartu bizaydin alfaadili hadaa tirahda labadii macrifo isku raaceen marartu birajulin kariimin hadaa tirahda nakira isku raaceen markaasu wuxuu leeya intaas towdi a ah waxaan u sheegay wadakartu ana alfaada tawkiidi towkiidka alfaadiisa mukhaalifaة liلnucuuti bay khilaafaysaa fi اlamrayni jamiica oo marna layskuma cadfi karo nakirana iskuma raaci karaan wadalika anaha alfaad towkiidkii laa tatacaadafu iskuma cadfanto iskuma cadfanto ida اجtamacad haday kulanto oo laa yuqaalu lama yidhaahdo jaءa zaydu nafsuhu wa caynuhu lama yidhaahdo walaa jaءa alqowmu kuluhum waajmacuuna lama yihahdo laskuma cadfo w cilaة dalika anaha alfaad towkiidi bimacna waaxid kuligood hal macnay qabtaa wالshayu laa yucطafu calىa nafsihi shayga naftiisa laguma cadfo bikhilaafi nucuuti nactiyaasha way ka duwan tahay faina macaaniiha mutakhaalifa oo nacti kasta macno dheeraad ou la imaanaya hadda bismi اllaahi الraxmaan raxiim deeda araxiim macnaheed gayr raxmaan way ka duwan tahay wa kadalika laa yajuusu ma banaano fii alfaadi towkiidi an tatbaca nakiratan inay raacdo laa yuqaalu lama yihahda jaaa rajulu baa yimid nafsuhu lianna alfaada towkiidi macaarifu weeyaan falaa tajri cala nakiraati kuma kuma socoto washada qowlu shaaciri baa shaad noqday oo laakinahu shaaqahu an qiila daa rajabun yaa layta cidata xawlin kulihi rajabu laakinahu shaaqahu waxaa macnaha jacayl geliyey an qiila in loo yiriya daa rajabun midkan waa rajab bishaan markaasuu yiri yaa layta ciddata xawlin sanadka tiradiisa maxay u noqon weysay kullihii dhammaantiis rajabu waxaa la yidhahdaa nin fuli buu ahaayoo iyadoo dagaal soo u socdo wuxuu arkay dadkii uu aamin noqday markaas amnigan xagguu ka yimid adduunyadu waaba degan tahay markaasaa layihi ma ogid miya maya bishaan rajabaa la yiraahdaa kufaaru qurayshna bilahaa way ixtiraami jireen oo muxaramka ama dagaalami jireen markaasuu i ah, sanadkao dhan maay rajab muaram rajab maxay isaga noqon waysay oo dagaalko dhan ha joogsade walidaalika waxay samayn jireen bilaha oo muxaramkao isku xariirsado oo dulqacda iyo dulxija iyo muxaram saddexdaas isku xariirto markii dagaalka kakaaftoomi waayaan yay bila intay yimaadaanay dhihi jirteen bishan dhexda waa ka bixinay dulxija waxaan u bedelnay rabicu lawal markaasuu ilaahay wuxuu iri inama anasiiu ziyaadat fi lkufri yudalu bihi aladiina kafaruu yuxiluunahu caaman wa yuxarimuunahu caaman liyuwaadicu cidata maa xarama allah marka hadda fiiri xawl oo nakiro ah yaa kuli oo towkiid oo damiiruu idaafaysan u sameey marka waxaa laleeyahay waa naadir weeyaan ama waa shaad marka qolaa waxay leeyihiin sida wanaagsan in la yidhaahdo haddii wax uu faa'iideeyo waa banaan tahay maa saama rasuulu llahi shahran kulahu ilaa shacbaan ala wari shahran oo nakira ayaa kulahu lagu lagu ta'kiidiyey marka inay banaan tahay hadii in afaada wailaa falaa yajuuzu wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed waalihi wa saxbihi